بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الخامس كيفية كيفية صياغة المضارع من الماضي hadda waxaan ka soo hadlaynay inta dhan aan ka soo hadlaynay waa maadi oo ama masiid ah ama qiyaasi ah iyo wixii ka farcamay iyo wixii ficilkaa la soo xariiray inta aan ka soo hadalnay marka sarfiga waxyaalaha uu howl ku leeyahay waxaa ka mid eh, eh siyaaqaة الmudaaric min almaadi waladii yubxathu caadata huna thalaaثaة ashyaa waxaa inta laga raadiya saddex midkood weeyaan alawalu minha alxuruuf alatii tuftataxu biha almudaaricu maadaama maadiga xuruuftaas ayna ku jirin ficilka mudaaric markii la rabo in lala yimaado xuruuf u gaar ah buu leeyaho laabudda minha in mudaarica oo wata ah laakiin uma aha min calaamaati اlmudaaricina ma aha oo qad yatakuun hadihi اlaxruf fi اlmaadi lakin bisababin aakhar w thaani xukmu xarakati alxarfi aladi yuftataxu bih xukmu xarakati اlxarfi xarafkii xarakeedeeda xukumka ay leedahay alatii xarakada yuftataxu bihi mudaarica lagu bilaabanay wthaalitثu xukmu xarakati maa qabla aakhirihi ficilka mudaaric maa qabla aakhirkiisa xarakada ou leeyahay maadiga kaga duwan yahay marka baabkan hadirtaan sidii hadda aad arkaysid canaawiintiisa waa baab sahlan waay nooca maa raaxa bay noqonaysaa markii loo fiiriyo ficilkii markuu damaa'irka ama nuunu towkiid uu la xiriirsado siday tadaakhulka uleheed ma aha walidaalika waa iska kormaraynaa ninka daalibulcilmigaa ah oo marxaladan soo gaaray wuxuusa tan baabkan oo kale in aada loogu sii istaago uma baahno idaa uriida hadii la doon awala maa yuftataxu bihi lmudaaricu dheh mudaarica waxa lagu bilaabanayo idaa uriida hadii la doono binaau lmudaarici mudaarici in la dhiso min almaadi laga dhiso yajibu waxaa waajibku an yuzaada fi awalihi mudaaric awalkiisa in lagu ziyaadiyo xarfun in lagu ziyaadiyo min axadi min axadi alxuruufi alarbaca xuruufta afarta mid ka mid ah wa hiya alhamzatu wannuunu walyaau wataaw almajmuucatu fi qowlika anaytu aa tiri wa tusamaa axrufa almudaaraca waatii naxwadii intan xataa ajrumiga waa ku soo marteen wa inamaa zaaduu hadihi alaxrufa axruftan way siyaadiyeen liyaxsula alfarqu biha bayna almaadi waalmudaaric dad badan oo culummada kamid ah iska dhaaf dulaabulcilmiga ayaa waxaad arkaysaa mathalan inamaa zaadu hadihi alaxrufi ay leeyihin haadihi waxay u malaynayaan inay mudaaf tahay oo alaxrufna ay mudaaf u tahay beynamaa ismu ishaara waxa yimaada kadib imaa in laga bayaaniyo ama in laga badela mooye taabic u noqonaya lakin idaafa ismu ishaaro lama idaafay walidaalika inamaa zaadu haadihi bay ziyaadiyeen alaxrufa ah aada leedahay liyaxsula alfarqu inuu xasilo bihaa bisababi alaxrufi bayna almaadi walmudaaric in la kala ogaado sida asalka saas waay maadi iyo mudaarica in lagu kala ogaado axruftan mudaaracada ah bishardi laakiin goorma waaye bshardi an tadula alhamzatu hamzada inay ku tusiso cala almutakalimi waxdahu nin keligiisa hadlay asmacu wa adkuru wa aquumu wa aqra'u kaligaa aad ku tusinaysa wa nuunu nuuntana ay tusiso cala almutakalimi almushaariki mutakalim wax lala wadaagsado ood leedahay naquumu annagoo dhana istaagayno naqra'u waa wada akhrinaynaa nadhabu waa wada tegaynaa markaas awil awilmucadimi nafsahu ama ninkii naftiisa weyneynay oo asiga keligiis wuxuu leeyahy mathalan inuu waa tegaynaa markuu yidhaahdo meeshuu ka dhihi aquumu ou leeyahy naquumu annagaa tegayna asiga keligiis isu jeeda marka waa laga fiican yahay qofka sidaas inuu yidhahdo liannahu yakuunu baciidan can maxaan ku idhaahdaa yakuunu baciidan can atawaaduc wataawu waxay inay ku tusisaa la rabaa cala almukhaatabi ninka lagula khitaabaya mutlaqan taadu waxay tusinay mukhaatab oo haddaad tiraha taquumu ama taquumaani ama taquumuuna ama taqumna haddaad tiraahdid kulligeed waxaa weeyaan waa ta lilmukhaatab ah qofka lagula khitaabay calaamadiisa unbaa lagu daraya aw lilghaa'ibati ama naagtii maqneed naagtii meesha ka maqan hindun taquumu haddaad tiraahdid taquumadaas taa waxay ku tusinaysaa naag maqan mukhaatab ma ah aw lilghaa'ibatayni alhindaani taquumaani aad leedahay iyagoo aan kula joogin baad ka waramaysaa ciidana tacda waa gashaa walyaau lilghaa'ibi اlmudakari nin maqan ou ku tusinaa muطlaqan aw lilghaa'ibaati ghaa'ib mudakar ah haddii la yidhaahdo waa ninkii oo waxaa weeyaan eh, muxamadu yaquumu aad leedahay asoo meesha ka maqan muxamadaani yaquumaani ama almuxamaduuna yaquumuuna yadi keybu aw lilghaa'ibaati alhindaatu yaqumna intaa dhan waa geyb weeyaan marka fa idaa wajadta ficlan haddaad heshid fii awalihi awalkiisa axada haadihi alaxrufi axruftaa mid kamida ay ku jirto walam yadula alxarfu xarafka uusan ku tusinin cala almacaani asaabiqati macaanidii soo hormartay oo min atakalumi aw alkhitaabi aw algheyba faclam annahu maadin inuu yahay ogow laa mudaaricun marka musanifku wuxuu na tusiyey meeshaas in axruftan ay geli karto mara maraad oo yar yar oo aan badnayn calaa gayri mudaaric inay geli karto laakiin macnihii markii mudaarica ay ku jirta ay tusinayso ku tusin mayso naxwu akala wa amara wa akhada wa akrama hadda fiiri kulli waa ficil oo hamse awalka ka jiro mana la dhahayo markaas xarafkaas xaraf mudaaraca lama dhahayo xarafa ulficli kamid a ah weyaan ama waa zaa'id marka akala hadda waxay ku tusinaysaa min mufrad oo mudakar ah hamsadana waa inay ku tusisaa niri shardigeeda mutakalim oo aad tiraahda aakulu aakhudu bedelkeeda aad tiraahda wa narjasa dawaa daawadii buu macnaha uu hagaajiyey marka narjasa haddaad tiraahdo malaha waa isku daray weeyaan narjasa haddaad tiraahdo hadda waa nuun ku tusiyey ficil eh, eh, faacil oo mudakar aho ghaaiba ah. baynamaa nuunta markay ficil mudaaric galaysa waxaa shardi aan yidhi almutakalim almushaarik aw almucadim nafsahu inuu ku tusiyo ayib aw alghayba eh, wa nabaa wa tawalaa wa tazakaa wa taghaafala tiri nabaa waa fogaaday tawalaa wa tazakaa wa oo tusisay nin mufrad mudakar oo ghaa'b tada markii ficilka mudaaric gashana waxaan soo niri mukhaaطab inay ku tusiso ama naag ama laba naag oo maqan midkood inay ku tusiso intiba ma aha hadirtaan wayasura wa wa yaisa hadda yaisa waxay tusisay waa mufrad mudakar oo ghaa'b ah meeshan waa isku darsami karaan lannu markay ya-da ay gasho ficilka mudaaric oo mfrad mudakar oo qaaib ay ku tusinaysay marka kan oo kale wuxuu u kala baahan yahay siirada in lagu kala bixiyo almuhim haddaan doono inaan ficil mudaaric aan la nimaado qabla kuli shay waa inaan xuruuftaas ku bilaabana thaaniya xarakat اlxarfi almuftataxi bihi xarafka oo ficilka mudaaric lagu bilaabanaya xarakadiisaan ka hadlayna ida uriida haddii la doono binaau mudaarici min maadin rubaaciyin haddii mudaaric inaad keentid aad rabtid maadi oo afar aad ka keentid sawaaءun kaana rubaaciya اlusuuli usuulkiisa rubaaci ha noqdo aw lam yakun yowna noqonine zidta xarfa almudaaracati baad ku siyaadinaysaa madmuuman xaal yahay mid oo godan fataquulu waxaad leedahay uqaطicu wa nukrimu wa tucalimu wa yudaxriju hadda fiiri markan ficilkan uqaicu ficilkii mudaarican keeni maadigiisi muxuu ahay qaaca afar xaraf waay qaaf iyo ta oo laba iyo caynti afar waay xarfu mudaaraca marka waad godaysaa uqaicu nuqaicu tuqaicu eh, yuqaicu aada leedahay nukrimu marka qaacadaas waa ficil oo rubaaci laakiin masiid waa ziyaada ku jirto ziyaadaa ku jirto oo macnaha da'daas yaa mukarar ah dayib nukrimu waa ficil oo asna rubaaci oo masiid ah wa tucalimu hadee tucalamu haddii la yidhahdo majhuulow noqona waxa weeyaan tucalimu aad leedahay ninaad kula khitaabaysaa ayadana waa calama ay ka timid oo qatac ay lamid tahay yudaxriju waa ficilkii oo rubaaci usuul ah ayb marka almuhim ficilka oo mudaarica maadigiisa fiiri haddii maadiga uu rubaaci yahay oo afar xarafka kooban yahay xarafka mudaaricadu keenaysa mudaarica xarafkaas waad godaysa ama hamza ha ahaado ama ta ama nuun ama ya wuxuu raba ha noqdo wa idaa kaana alficlu thulaathiyan hadduu yahay aw khumaasiyan aw sudaasiyan intii soo hartay leebua haddii la yidhah wa idaa kaana alficlu gayra dalika arubaaci hadii uu yahay fa inaka taأtii waad la imaanaysaa bxarfi اmudaarici xarafka mudaaraca fii awalihi ku jiro maftuuxan asoo kordhigan intiiba rubaaci kasoo haray xarf mudaaraca mudaaraca galayso ayadoo kordhigana la keena fataquulu fi thulaathi yansuru wa yadribu wa yaclamu hadda asigoo macnaha oo yafculu ku imaanay asoo yafcilu ku imaanay asoo yafcalu farqi kalama laha wa taqulu fi lkhumaasiyi yatacalamu tacalama yuu ahay fiiri tacalama waa shan mudaarici yatacalamu wa yanطaliqu inطalaqa uu ka yimid yanطaliqu wa yatagaafalu wa taqulu fi sudaasi yastakfiru wayastakhriju wayaxmaaru ayb yaxmaaru ra'daas laba markaad ka dhigtid asalkeeda ixmaara oo sudaasi buu ahay waa wax sahlan waay taas thaalithan xukmu xarakati maa qabla aakhiri اmudaarici ficilka mudaarica maa qabligiisa ma xarafka u dambeeya kan ka horeeya maxaa la xarakeyna hadda waxaan soo sheegnay ficilka mudaaric haddii la rabo maadi in laga dhiso xarfulmudaarac u baahan yahay xarfulmudaaracahaas wuxuu u baahan yahay aw xuruufulmudaaraca aan dhahne xarako markaasaa la yidhi haduu ficilka maadigiisa rubaaci ah xarafkaas eh, god hadduusan rubaaci ahaynna xarafkaas kordhig waa ka soo baxan hadda maa qabla aakhirkiis isbedela ku iman kara marka qaadkeed markaasaan iri fi ma yatacalaqu bilmudaarici xukmu xarakati maa qabla aakhiri mudaarici mudaarica aakhirkiisa waxa ka horeey yani alxarfu aladi qabla alaakhiri xarakada la xarakeynayo maxay xukumkeeda noqon kartaa fi ma yatacalaqu bilmudaarici thulaathi ficilka mudaaricu thulaathi waxa ku tacaluq faqad taqadama alxadiidu canhu facala inay yafculu qiyaasteeda tahay facila yafcalu qiyaasteeda inay tahay facalana saddexda waji ay ku imaanayso labadan dambaysana shuduud badan ay leeyihiin baabkii aan ku soo daalnay buu ka mid ahaa laakiin meesha maanta waxaa hadal u baahan maa zaada cala thulaathi laakiin maa thulaathi hadduu yahay waxa weyaan xarakaadkiisa waa laga soo hadlay wa amaa gayru thulaathi fa inamaa qabla aakhirihi xarafka dambe kan ku xigo yabqa calaa xali buu ku baaqi noqonaa in kaana maadiihi hadduu yahay mubduan mid lagu bilaabi taa-in zaa'idatin lagu bilowday naxwu tashaaraka hadda fiiri tashaaraka waa ficilkii oo thulaathiga ee laba xaraf lagu ziyaadiyay taadana waa dheeraad alifta oo shiinta ka dambaysa dheeraad tafaacala ayib hadda ficilkan muxuu yahay tashaaraka waa ficil taa u zaa'ida lagu bilowday mudaaric markii lala yimaado xarafkii maa qabla aakhirka sidiisuu ahaanay yatashaaraku ficilkii maadi siduu ahay unbaa yaau ama xarfu lagu daray keli ah radi maadigii hore fiiriya tashaaraka tashaaraka hadda xarafka maa qabla aakhirkiisa rada waa kordhigan radi ayadoo maadiga kordhigan mudaarica sideeday ku baaqi noqonaysaa yatashaaraku watacalama yatacalamu waa intaa ayb wa in kaana gayra mabdu'in haddii uu yahay waaba ficilka taa u lagu bilowdo labadaas leebo wa in kaana gayra mabdu'in bitaain zaa'idatin haddaan ta zaa'ida lagu bilaabanin fa inamaa qabla aakhirihi wuxuu noqonayaa maksuurun daa'iman mid oo la hoos dhigay ficilka hadduu thulaathi ka badan yahay taa u zaa'idana lagu bilaabanin maa xarafka ugu dambeenka ka horeeyo weligiis waa hoos dhignaanaya mithlu daxraja hadda fiiri daxraja maa qabla aakhirki aakhirka waa jiimka kee ka horeeya ra'da waa ra'daas mudaarica waa la hoos dhigayaa yudaxriju yudaxriju wa akrama yukrimu fiiri akrama ra'dii kor dhigneed hadda yukrimu aliri wacadama yucadimu lannahu yucdadimu ou ahaan lahaa yucdadimu wanalaqa yanaliqu qaafka maxaa ka horey laamta laamti waa la hoos dhigay wastakhraja yastakhriju jiimka ugu dambeeya maa qabla akhirkiisa racda waa yastakhriju maadigana waa kor dhignay ayb waqad yakuunu kasru maa qabla alaakhiri taqdiiran noocan hadda aan ka soo sheegnay oo maa qabla aakhirkiisa waa inuu hoos dhignaado aan iri hoos dhiggaas waxaa laga yaabaa inuu noqdo taqdiiran ka yaxmaru waaya hadda fiiri yaxmaru maa qabla aakhirki hadda uma jeedno oo waxaan aragnaa aakhirki iyo maa qabla aakhirkiisii laba ra oo laysku shiday noqotay marka ra'da kale waxay shaqlan hadda uma jeedno yaxmaru markaasaa lagu leeya wa asluhu yaxmariru fiiri marka maa qabla aakhirkii haddii lakala fujiyo oo lakala eh, eh, fakiyo maa qabla raa alakhiira racteeda ka horeysa waa hoos dhigan tahay wa yaxmaaru aada leedahay asluhu yaxmaararu yaxmaariru ou ahay marka maa qabla aakhirki taqdiiruna uu ku hoos dhigan yahay qaala radiyu wuxuu iri wa inamaa kusira waa la hoos dhigay maa qabla alaakhiri fii gayri maa ficil waxaan ahayn awaluhu attaau ay ku jirto ta zaaida ataa zaaida isaga dar meeshaas waxaa lagu leeyahay wuxuu ku leeyahay ficil kasta oo awalka taa u zaaida aysan kaga jirin maa qabla aakhirkiisi waa la hoos dhigay liannahu yatagayaru awaluhu fi lmudaarici ficilkaas oo maa qabla aakhirkiisa la hoos dhigay waxaa keenay awalkiisii waa isbedelay buu leeyahay camaa kaana calayh fi lmaadi wuxuu maadiga ahay buu yani iska bedelay imaa bisuquuطi hamzati lwasli hamzat lwasli inay ka dhacda awgeed fii ma kaanat fiihi waxay ku dhex jirtay wa imaa bidami hamzati ah, bidami alawali awalkiisoo loo godo inay ahaato wadalika fi rubaaci waay ayb hadda fiiri imaa bisuquudi hamzati lwasli istakhraja soo qaado istakhraja inaan ku dhignay bay ahayd meesha imaa bisuquudi hamzati lwasli fii ma kaanat fiihi kastakhraja aan dhahno meeshaas aan ku darno sidii oo shay aan mithaal lahayn waxaa lama fahmayo kastakhraja marka fiiri istakhraja haddaad tiraahdid ficilka maadi hamsatulwasliga ku jirta mudaaric markii laga keeno oo la yidhaha yastakhriju hamsadii waa dhacday lianna ulajeedada hamzada loola yimida waxay ahayd siintan reeban laguma dhawaaqi kare ee hamsatulwasli ha loo keena maadiga istakhrajda saasa loo yiri laakiin markii yaa ulmudaarica la yimiday ayadaa booskii hamsatulwasli gashay oo siintii waxaan loogu dhawaaqin yadi booskeeda gelaysay wa imaa bidami alawali wadalika fi rubaaci naxwu yudaxriju hadda fiiri daxraja you ahaa maadigaas awalkiisa waa kor dhignay laakiin mudaarici waa la godo yudaxriju alayri huma qaala radi wuxuu iri wاtaghyiiru mujariun cala اtaghyiiri wاtaghyiiru bedelkaas hore ku yimiday mujariun wuxuu ku dhiirigelinaa qofkii cala taghyiiri inuu aakhirkana wax ka sameey yani waa faa'iido oo maliixa ah oo iska macaan weeyaan wuxuu le maadaama awalkii aan wax ka bedelnay isbedelkaas awalka ku yimiday yaa aakhirkeena ina bedella nagu dhiirageli bou leeyahay laakiin midkii taa u zaa'ida wada awalkiin wax iskama bedelin aakhirkan wax lagama bedelin wa amaa maa fii taaun zaa'idatun hadduu ficilka taa u zaa'ida ku jirto falam yatagayar awaluhum isbedelin إلا بزiياadة cلاaمة المdاaرcة mdاaرc cلاamada lagu زiyaada keli اlatي laa buda minha ficil mdاaرc o dhan aan looga maarmin wبالtaalي sidaas awgeed baa asiga aan waxba laga bedelin u kuleeyahy طaيب raaبعا aan dhahno ma yجiب xadفhu min المdاaرc maa yajibu xadfuhu min almudaarici min binaaءi اlmaadi bisababi xuruufi اlmudaaraca maa yajibu xadfuhu min almudaarici mudaaric wixii in laga gooyo ay waajib tahay min binaaءi اlmaadi maadiga dhismadeeda wixii laga jaray bisababi xuruufi اlmudaaraca ayb markaasaa waxaan idhi tuxdafu اlhamzatu waa la gooyaa min mudaarici afcala ficil kastoo afcala ku yimaado rubaaci ah oo hamsadana zaa'ida ku tahay hamsadaas oo zaa'idada eh oo maadiga ku jirto mudaarica laga jaraya liannahum istadqaluu waxay culaysteen ay culays ka dhigteen ijtimaaca hamsatayni masiidatayni laba hamso oo ziyaada inay ku kulanto fii awli kalima faxadafuu way xadfeen alhamsata allatii hamsadoo ziidad la ziyaadiyey cala alficli almaadi lagu ziyaadiyey wa abqow waay baaqi yeeleen hamsata almudaaraca huma xamaluu way ximbaareen gayra alhamzati midkan hamze lagu bilaabanin oo min axrufi almudaaracati calayha cala alxamza faxadafuu jamiicaha xuruuf almudaarac oo dhan ay ka xadfeen ficilka mudaaric oo rubaacigiisa afcala uu yahay fataquulu waxaad leedahay ukrimu hadda ukrimu waa natiijada ugu dambeysay fiiriya akrama buu ahay akrama ayadoo ahayd mudaaric ka dhig waxay ahayd inan waxba laga goyn oo u akrimu oo hamzada koobaadna ay noqoto hamsatu lmudaaraca midda ku xigtana ay noqoto hamzadii ficilka maadi ku jirto akramada ahayd marka in la yidhaah u akrimu saasay ahayd iyadoo saasaa lagu yidhi istadqaluu ijtimaac hamzatayni masiidatayni fi awil kalima liannahu xarfu mudaaracana waa ziyaado ficilkan afcala hamzada koobaadna ziyaado waa markaasaa waxaa la yidhi waxaa la goy faxadafu lhamza alatii ziidat cala alficl maadi labada hamza oo akrimu mida dambaa la goy maxay noqotay ukrimu saasay noqotay mida la baaqeela waa mide midii mudaarica waay walidaalika saasaa niri fataquulu ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu aada leedahay macnaa hadda xarfu mudaaracada mar waa hamza lagu bilowda mar nuun marna ta waa laakiin waxaa isweydiin leh ثuma xamaluu hayra اlhamزati min axrufi اlmudaarac calayha aan iri maxaa lagala jeeda waxay ahayd mida hore waa fahmnay u akrimu baa asalkeed laba hamzo kulmay laakiin nukrimu haddii la yihahdo hamsadeeda loo baaqe nuakrimu ay noqon lahayd nuakrimu marka nuakrimu hadda kuma jirto laba hamzo oo kulmay kuma jirto ee waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa nuun اlmudaaraca iyo hamsadii ficilka afcala ku jirtay oo zaa'idka ahayd nuakrimu ay noqotay marka tii hore uu akrimu waa fahamnay laba hamsaa kulmitanta laba hamsa ma kulmin maxaa markaa loo gooy hamsadan nuunta ka dambayso nukrimu loo yiro nuakrimu loo dhihi waayo markaasaa waxaa lagu leeyahay xuruufu اlmudaaraca ficilka rubaaci ay gashaa loo rabaa baab waaxid inuu wada noqdo maadaama hamsadii aan ka goynay markuu hamsatu lmutakalim uu ku bilowdo yaan xuruufu lmudaarac oo dhan ugu qiyaas qaadano hamsadii ficilka ka dambeysa ayadana waa uu jarnay laakiin laysa lisababi istithqaal ma aha laakiin inamaa dardan lilbaabi calaa watiiratin waaxida aan soo niri oo kale wa wa kaana xaqu waxay ahayd baan idhi an yuqaala u akrimu in la yidhaahdo uakrimu nuakrimu tuakrimu yuakrimu in la yidhaahdo oo hamsadii afcala labaaqiyeel ahayd marka mida hore listithqaala loo goday kuwan dambana waa asigaa lagu xariiriyey saas waqad yaأtii kadalika inuu yimaada la arkaa lidaruurati ka qowli shaacirka fainahu ahlu lan yuakrama u yiri shaacirki meeshii laga rabay fainahu ahlu lan yukrama inuu yihah yukrama yaa yaa lmudaaracadii iyo hamsadii ka dambaysay uu baaqi marka taasna waxa weye wasankaa lagu qurxinay wa xumila cala almudaaricina waxaa lagu ximbaaray jamiicu maa yajtamicu macahu mudaarica wixii la kulmaya fi lishtiqaaqi kula kulmaya oo min masdarin ah wasmi alfaacili wasmi almafcuuli ayb waxay ahayd in meeshaas la miithaaliya laakiin hadhow mudakirada gadaal inan kaga soo daraan aan rajaynayaa yani ka masdarin min masdarin masdarka hadda waxaad leedahay ikraam hadda fiiri ikraam masdarkaas waxay ahayd in la yidhaahdo a ah, ikraam in la yidhahda ay ahayd laba hamze in lagu baaqi yeelo marka hamzadii oo oo la jaray maadigii mudaarica laga jaray intana waa ka jaran tahay ayib wasmi lmafcuuli masmi lfacuul haddii la yidhaahdo waxaad leedahay mukram mukram wa mukram mukram haddaa tiraha hadda fiiri hamsadii oo waa maqan tahay ficilkii akram waxaa muakram in la yirahd muakram in la yirahdo wasmi wasmi lfaacili wasmi lfaacili waxaa weeyaan mukrim ficilka hadduu uu ka badan yahay ficilka haddii uu ka badan yahay thulaathi isimka faacil iskim مفعول على وزن mudaarici oo miimle awalka loogaga daro waa sida noo imaan doonto marka mukrim iyo mukram iyo waa lamid ikraam waa masdarkii laakiin hamsaa ku jirto ikraam hamsadeedaas wasankaa watee tii oo ficilkii oo afcala ka timid ma aha ayb w fi hada yaquulu bnu maalikin fi lkhulaasa alfiyadan ula jeednaye wa xadfu hamzi afcala stamara fii mudaaricin wa binyatay mutasifi ou yiri wa binyatay mutasifi aan dhahna isim faacil ism mafcuul masdarka aan iska reebno eh, allahu aclam hal hamzatu ikraam jaacat min akrama ikraam saasaad u dhowda marka waan dhahno wa xumila cala almudaarici jamiicu maa yajtamicu macahu fi lishtiqaaq kasmi lfaacili au min ismi alfaacili wa smi lmafcuuli aan dhahno masdarka ka reeb liannahu hamsadii way ku jirtaa ayb walidaalika musanifku wuxuu uri waxadfu hamzi afcala afcala hamsadeed in la xadfo istamara fii mudaaricin uu daa'imay marka mudaarica hadda fiiri afcala markii la yidhahdo akrama nukrim waxaad leedahay hamsadii waa la goynaa wa binyatay mutasifin markan idhaahdana waxaan kala jeednaa isimkii faacil iyo isimkii mafcuul marka masderka aan iska reeb ayb thaaniya tuxdafu lfaau waa la xadfaa ida kaana alficlu muctalan bilwaawi ficilka haddii waaw uu ku jiran yahay mudaariciisa xarfulfaadi waa la xadfaa maadigana waa ku jirtaa bishardi an yakuuna mudaaricuhu inuu noqdo maksuura alcayni sawaaءun kaana almaadi maksuuraha maadiga ama ha ka kor dhignaado naxw waliya yali wa waritha yarithu aw maftuuxahaa maadigeeda ha kor dhignaatu naxw wacada yacidu wawaqaa yaqi tan waana soo dhaaftay laakiin meeshan munaasabay ku leedahay ficilka mudaaric hadduu muctalalfaa'i bilwaaw noqdo hadda fiiri waliya iyo wacada awalka waxaa weeyaan waa jiran yahay muctal fana wuxuu kugu fada wuxuu kaga jiran yahay awalka waaw waaw waa kaga jiran yahay kow mudaariciisana waa inuu yafcilu ku yimaado waa labo labadaa shardi haddii la helo mudaarica waxaa laga goynaa faa lficli oo marka waxaan idhi naxwaliya yeli waxay ahayd yowli in yidhah waawdaas in la baaqiyo liannahu faa lficli wa wa waritha yowrithu ay ahayd yarithu a yidhi waawdi hala goy oo faa lficli ah wacda yacidu waqa yaqiin waa lamid walamru fi hada kalmudaarici buu la mid yahay liannahu amarkii taabicun lahu mudaarica buu raacsan yahay walmasdaru kadalika masdarkana waa lamid laakiin masderka waxaa dheeraade ah, idaa cuwida can ilfaai lmaxduufati taa-un haddii laga soo ciwad qaato bedel laga keeno masderka calaa sabiili اlwujuub cinda bacdihim haddii fa'diisa la gooyo waa in taa looga bedelaa laakiin mudaarica haddii fa'da laga gooyo wax loo bedeli maayo qaala bnu maalikin fi lkhulaasa faa amrin aw mudaaricin ka wacad ixdif wa fiika cidatin daka darad faa amrin amarka fadiisa faau amrin waay amarka fadiisa aw mudaaricin faau mudaaricin mudaarico minka wacada ka yimid ixdif gooy ama waxaad dhihi kartaa ixdif gooy faaa amrin amrin fadiisa aw mudaaricin minka wacada ka gooy hadaa tiraa faau amrin mubtada waa ka dhigi kartaa liannahu qowlka saxiixa ah jumla oo alabiya khabar waa laga dhigi karaa fa amrun amri fadiisa aw mudaaricin ixdif amarkaas khabar waa laga dhigi karaa jumladaas oo ficligi faacilka hadaa tiraa amrin hadaa faa amrin faaa amrin hadaa tirahdin oo mafcuul bihi muqadam ka waa ka fiican tahy wadaaka midkaas hadana oo in fadi la gooyaa itarada waa qiyaasoobay fii kacidatin fii masdarin oo kacidatin oo kale macnaha waxa weeyaan hadda fiiri faa amrin markaan idhi wacada yacidu amarkeed muxuu noqona cid marka waawdii oo faaulficlaheedu amarka waa ka maqan tahay mudaaricin wacada ka keen mudaarici wacada yacidu aad leedahay yowcidu dhameys fadii oo waawdi waa la gooy masderkiina waa lamid oo wacada wacdan ay ahaan lahayd lama dhihine waxaa layihi cidan aalayihi markaasaa ta loogu bedelo cidatan aalayihi cidatan Ah, marka tadi oo marbuuطada aheed awawdi ah, oo faaulficli aheed oo masderka laga gooya bedel looga siiye marka ta waxa weeyaan waa ficilka mudaaracay gaar ku tahay ayib hadda waxaan ka soo baxnay raabican aan idhi aan dhahno khaamisan aan dhahno meeshaas siyaaqatu ficli اlamri min almudaarici waxa weyaan abwaab sahlan oo xaqiiqada markii loo fiiriyana camali ah oo wixii dhibka badnay markii la barbar dhigan waana ka faa'iido badan yihiin waana ka yar yihiin waxay shabahdaa acmaasha saalixadoo la qabanayo qaar badan aad arkaysaa fudud oo wax dhib badanna ka ajir badan hadda kalimataani eh, khafiifataani xabiibataani iraxmaani thaqiilataani fi lmiisaani subxaan allah wabixamdih waana fudud yihiin ajirkooduna waa badan yahay wax badan oo oo ka cibaado ka adag ayna ka ajir badan yihiin marka annawcu alawal marka kuwan sidaasay lamid yihiin khaamisan siyaaqatu ficli alamr ficilka amar sida looga dhalaaliyo yuu u baab yahay min almudaarici looga dhalaaliyo hadda xarakadii ficilka mudaaric lagu bilaabanay xarakadaas wixii la shaqli lahay aan sheegnay annawcu alawal maa kaana maadiihi rubaaciyan bihamzati qadcin u ku jiro rubaaci oo hamsatu qadci wato wa huwa siiqatu afcala keligeed waay waana rubaaci hamzatu afcala hamsatu qadcin oo hamsadaasu wataa waa ficilkaas afcala ka akrama wa ajmala waay ficilkaas oo rubaaciga oo awalka hamzatu qadcin kaga jirto haddii aad rabtid inaad amar ka keentid فصيغة اlأmri minhu min dalika alficli calىa wasni afcil waaye ka akrim oo kale fiiri ficilka haddii uu rubaaci yahay awalkana ay hamsa zaa'ida kaga jirto akhraja akhrij akrama akrim asmaca asmic bas asigiioo sidiisi ahaa yaa la keena maa qabla aakhirka la hoos dhiga keli ah inta kalena waa sidiisi waaye waa hal qeyb waa korka xifdi النوع الثاني أن يkون الxرف inuu ahaado الذي xرفko بعda xرف المضارcة أن ykuna الxرف inuu ahaado xرفkii الذي xرفko بعda xرف المضاaرcة متxaرiكa ficilka مضاaرc intaadan أmrka ka keenin ficilka مضاaرc wxuu wataa xرف المضاaرcة ee awlka kaga jirto xرفkaas lama rabo xرفka ku xigo oo ficilka مضاaرc aslka u ah hadduu shaqlan yahay mutaxarikan macnaha inuusan reebneen inuu shaqlan yahay ama dama ha shaqlanaado ama fatxa ha shaqlanaado ama kasra maa yahumuka fa siiqatu اlamri minhu hiya siiqatu lmudaarici bicaynihaa mudaarici iyo amarkii waa isku mid haddii xarafka mudaaracadoo mudaarica ku jira ku xiga hadduu shaqlanay laakiin waxay kala duwan yihiin maadigi iyo mudaaricii amarkii laakiin bacda xadfi xarfi mudaaraca xarfi mudaaraca un baad goynaysaa mudaaricii sidiisii ahaa yaad amar u bedelay intaanan hadda aadan gaalin hadda fiiri xarafkii markuu macnaha u godan yahay baa niri hadda fiiri shaaraka oo kala soo qaado shaaraka mudaaric ka dhig yushaariku yushaariku ayb asoo yushaariku ah amarka keen yadi da gooy shaarik yadi xarfu xarf laga gooyo marka intii sidiisa kale waa aakhirkii uu ficilka mudaaric godna unbaad reebaysaa shaarik aad leedahay waa kaas wa yaأti min hada abaabi afcaalu minhaa waxau lagu tirinaa markaan ficil kasta oo mudaaric ah oo xarafkiisa labaad uu shaqlan yahay inta noqon karto waxa weeyaan shantaa nooc waa alrubaaciyu lmujarad aw ilmulxaqu bihi rubaaci kasta oo mujarad ah oo hal rubaaci hal wasanow lahay faclala keligeed iyo mulxaqaadkiisa oo sideed iyo toban ahayd marka الرubاaعي المجرد aو الملxq bhi نaxو dxrجa يudaxriju marka yudaxriju ficilkaas mudaarca marka keena lagu yiri xarafkii mudaaracada le goy haye maxaa leedahay yudaxriju liannahu xarafka labaad oo xarfulmudaaraca ku xiga daal waa daalkiina waa shaqlan yahay waxaad leedahay markan daxrij aakhirkii unbaad reebay keli ah haye baytara waa ficil oo faclala ku yimiday laakiin mulxaq birubaaci ama ah aha asal ma ah faycala wa baytara markaad tiraahdid amar ka dhig mudaaric ka dhig yubaytiru ya-di goy baytir ayaad amarkiisa imaanaysaa athani athulaathiyu lmaziidu bixarfin thulaathi kasta oo xaraf lagu ziyaadiyey wa jaa calaa wasni faacala ou calaa wasni facala ku yimid asigana waxa weeyaan mudaariciisa huwa اlamru nafsuhu naxu shaaraka yushaariku shaarik wa qaطaca waa facaladii waa yuqaicu qaطic ficilkii mudaaracun baad xarafkii mudaaracda ka goynay wasanka soo haray uu noqonaa bas aakhirkaad reebaysaa amarka mudaaricana waa godnay qeybka saddexaad athulaathiyu lmasiidu fiihi ثلاثiga lagu ziyaaday bxarfayni calىa an yakuuna calىa wasni tafacala ou tafaacala ficil kasta oo rubaa oo khumaasi ah oo ka yimiday thulaathi laba xaraf lagu daray inuu labadaas midkood unbau noqonaa oo tafacala iyo tafaacala inuu ku yimaada la rabaa uusan inطalaq oo kale ahayn naxw taqadama fiiri hadda taqadama tafacala mudaariciisa maxaw yataqadamu amarkii maxaw mudaarici naftigiisa yaa ulmudaarac le ka goy taqadam yataqadamu taqadam aakhirkii unbaad reebtay xarfu mudaaricna waa goysa wataqaafala mudaariceeda maxaa waye yataqaafalu amarkii kakeen mudaariceede ka dhig taqaafil taqaafal dheh taqaafal alraabicu masiid rubaaci bxarfi waaxidi lililxaaqi bihi waa rubaacigo hal xaraf lagu ziyaadiyey qiyaasna ma ahna waa lililxaaqi bihi calaa an yakuuna calaa wasni tafaclala naxwu tadaxraja yatadaxraju tadaxrij aada leedahay طيب لكن tafaclala qiyaasay u ahayd ilxaaq ما ahayn مزيد الرباعي بحرف واحد in la yidhaahdo iyo wlmulxaqi bihi in layska yihahdo dhib ma laha laakin lililxaaqi maaha tan an yakuuna calaa wasni tafaclala almuhim tadaxraja waa maadigii mudaaricigina amar amarseen u keenaya xarfu mudaaraca yatadaxraju ka goy inta kale amarka dhig tadaxrij oo aakhir kale aad ka reebta alkhaamisu alficlu thulaathi alajwaf ficil kasta oo thulaathi ah oo caynta ka jiran laakiin in la iclaaliyaa shardi ah oo xarafkaas cilo galoo alif isu bedelo marka fiiri naxw qaala wa baaca wa khaafa faalamru waxaa weeyaan afcaashan waa qul wa bic wa khaf lianna waxaa fiicnayd inan idhaahdo mudaaric horta in la keeno qaala waa yaquulu yaquulu ayadoo ahayd amar ka dhig waxay noqona quul ay noqonaysaa markaasaa waawge lagoynaa licila sarfiya marka mudaarici huwa alamru bicaynihi isma bedelin laakiin waawdii la goyma amarka laga gooy mudaarica lagama goynin liannahu alcila lixadfi اlwaaw fi اlamri laa fi lmudaarici leesh liannahu mudaarici yaquulu asalkiisi yaquulu ou ahaa taxaraka xarfulcila waxa weeyaan xarakadii oo waawda aheeda waxaa la siiyey xarafka oo ka horeeye yaquulu buu noqday marka asoo yaquulu ha lagu leeyahy amar ka dhig yadi gooy quul ou noqday iltiqaau saakinayn laamtii oo amarka daraaddeed loo reebay ugu dambeysay iyo waawgoo reebanaa kulmay xudifat il waaw qul marka amarkiisi quul waay sidii yaquulu ay u ahayd baacana waa lamid baaca yabiicu yay ahayd amarka kakeen biicay noqona iltiqaau saakinin dhaca bicdhe markaan eh, khaafa asalkeedii waxa waaye yakhaafu yakhwufu ay ahayd yakhwufu marka waxa weeyaan waa laga hormariyey waawgii reebnaanshadiisii yaa waxaa la sii khadii ka horeysay yakhwafu dheh yakhwafu ou asalkii ahay yakhwifu dheh liannahu facila waa khawifa ay ka timida yakhwifu ay ahayd marka waxaa laleeyahay waawdan kasradeedii yaa waxaa weeyaan yaad kan ka hore la siiyey mudaarici mudaarici dhe horta yakhwafu ou noqonaa liannahu facila khawifa yakhwafu calima yaclamu mudaarica wuxuu imaanaa yakhwafu markaa leeyahay eh, xaraf cilo oo xaraka haysto lama ogolo xaraf saxiix saakin oo ka horeeya waawdi fadxadeediya waxaa loo bedelaya khadi tilqaa'iyan haddii khadi kor dhigantay waawdi alif isku bedelaya khaafu mudaarici marka yakhaafu waay amarkii waxay ahayd in la yidhaahda amarka keen yakhaafu waxay noqon lahayd khaaf markaa le iltiqaau saakiniina dhaca alifka goy khaf saas waay marka taas oo kale inaan mudaarica soo darnay eed hadirtaan mudaarican ka ilowna mudakiradan kusoo celin doono haddaad aragtid mudakirada waxa qabto hadirtaan kuma jirto fa ina mudaarica waxaan idhi eh, fa ina mudaarica haadihi اlamhila amhiladan tan ee mudaariceeda kulihaa dhammaanteed tajidu waad helaysaa alxarfa ataaliya xarafka ku xigo lixarfi mudaaracati ku xiga mutaxarikan inuu shaqlan yahay fa yubdau bihi xarafka mudaaracda markii la gooyo midkan mutaxarikaa lagu bilaabana fi lmudaarici min gayri xaajatin asoon loo baahnayn ilaa jalbi hamsati lwasl looma baahno laakin bishardi xadfi xarfi lmudaaraca markii amarka la keenayo oo xarafka labaad amarka lagu bilaabana yaa mudaarac xarfu lmudaaracna waa la goynaa marka laba noocaan ka baxnay nooca horo waxaa weeyaan ficil kasta oo rubaaci ah oo hamsatu qadcin awalka kaga jirto nafsuhu yaa waxaa laga dhigayaa amarka maa qabla aakhirkiisa amarka lahoos dhigayaa maadigana waa kor dhignaa akrama akrim e, asmaca asmic akhraja akhrij adhaba adhib alaleeyahay midda labaad waxaa weeyaan hadduu xarafka xarfulmudaaraca ku xiga uu shaqlan yahay ficilka amar markii mudaaraca laga keenaya xarafka mudaaracada unbaa la goyna inta soo harta amar laga dhigaya waa nooca labaad annowcu athaalithu an yakuuna maa bacda xarfi lmudaaraca xarfu lmudaaraca inta ka dambeysa saakinan inu noqdo waay wa huwa jamiicu thulaathi thulaathi oo dhan haddaad fiirisid xarafka mudaaracada xarafka ku xiga waa reeban yahay hadda mathala daraba thulaathi waay mudaaric ka dhig yadribu xarafka oo xarfulmudaaraca ka xigoo daadka a waa reebaya yadribu ayib maa cadaa maa dukira wixii lasoo sheegay waxaan ahayn oo min alajwafi ah io wa thalaathata awsaanin maa cadaa maa dukira min alajwaf min alajwaf iw halaathata awsaanin oo min masiid thulaathi bixarfayni lagu ziyaadiyey w maya w thalaathatu awsaanin waxay ku cadfan tahay wawa jamiicu thulaathi miya nacam io w thalaathatu awsaanin waay athaalitثu an yakuuna inuu ahaado waa maa bacda xarfi اmudaaraca saakina wahwa jamiicu thulaathi maa cadaa maa dukir min ajr iyo w thalaathatu awsaanin wa huwa jamiicu thulaathi wa thalaathatu awsaanin iyo saddex wasan oo min masiidi thulaathi thulaathiga oo lagu ziyaadiy bixarfayni wa hiya infacala waftacala wafcalla naxwa inطalaqa wاjtawara wabyada iyo wa jamiicu thulaathi haddana waay almasiidu bithalaahati axrufin lagu ziyaadiyey kastafcala oo kale kastakhraja waay ayb kastakhraja aan dhahno marka u fiiri wuxuu ku leeyahay hadda hadda qaacidadan lagu dhaafi lahay umaba tirtiran uma baahno haddii xarafka mudaaraca ficilka mudaaric xarafkiisa mudaaraca midka ku xiga uu reeban yahay ficil amar markii in la keen la rabo hamsatul wasliyaa la keenaya ficilka mudaaric hamsatul wasli awalkee markaa ficilka amr hamزة اlwsli a mdaarca xarfu mdaaric looga bedelaya amarka saasuu ku imaanaya marka waxa weeyaan thulaathi ou ajwaf ku jirin iyo rubaaci saddex wasan oo khumaasi ah oo infacala iftacala ifcala ah iyo thulaathi oo saddex xaraf lagu daro sudaasi noqday oo dhan intaas isku hal qeyb waay amarkooda muxuu noqonaa marka fasiiqat اlamri amarka siiqadiisa min hada nawc min hada nawc maan ula jeednaa aladii yakuunu اlxarfu aladii bacda xarfi اmudaaraca saakinan aan ula jeednaa fasiiqat اlamri min hada nawci ka siiqati اmudaarici mudaarica siiqadiisa u lamid yahay bacda xadfi xarfi اmudaaraca horta xarfu mudaaraca mudaaric waa laga goyna lann waxaan ihi xarfu mudaaraca khaas mudaarica u tahay ayib io waijtilaabi hamzati waslin hamzati wasli oo lasoo jiido lilibtidaa'i bihaa in lagu bilowdo liannahu laa yumkinu nutqu bisaakinin mid reeban laguma dhawaaqi karo ayib marka hadda fiiri intoodii oo dhan mithaalkoodii mathalan waxa weeyaan ka daraba yadribu idrib aada leedahay hadda yadribu marka haddii lagu yidhaahdo ka keen yadribu oo mudaarica amarkeeda keen marka tiraahdeed ya daasoo yaa ulmudaaracada gooy waa goysay haye markii waxaa soo haray daad reeban daad reeban laguma bilaabo karo marka daadkii markuu reeban yahay hamsatulwasli u keen idrib aada leedahay marka wuxuu ku leeyahay saddexda nooc markaad doontid inaad amar ka keentid mudaarica naftigiisa yaa amar noqonay laakiin goormo waayo xarfu mudaaracada mudaarici ka gooy hamsatul waslina keen markaasaad eh, amarkii waa ku suuragala laakiin hal ishkaaliyaa qofka ku imaan karto waxau leeyahay haddii ficilkii mudaaric hamsatulmutakalim lagu bilowdo oo la yidhah daraba iyo eh, adribu haddaan idhaahdo adribu amarka keen markii la yidhaahdo adrib maan leeyahay maya adrib dhihi maysa hamzadaas waa mudaarac iskala gooy horto markaad goysid hamzatul wasli oo hoos dhigan la imaw idrib dhe markaas fiiri marka adrib aa la dhihi lahay haddii amzidii hore joogi lahayd tii waa marka waa ka bedelan tahay kuwii kalena waa hore aan u soo sheegnay oo waxaa kamid e mathalan infacala oo kale wanطalaqa yanطaliqu amarka keen yanطaliqu amarka keen ya-di gooy nuunti ka dambaysa waa reeban tahay marka nuun lagu reeban laguma dhawaaqi kale hamsatul wasli keen inطaliq aada leedahay wa qisi lbaaqi inta kalena ugu qiyaas qaado mathala istakhraja sudaasi istakhraja yastakhriju amarka keena lagu leey yastakhriju ya-di gooy siin reebanaa timid hamsa keen istakhrij saasay noqonaysa ayib xarakatu اlhamzati اlmajluubati lilibtidaa'i biha fi lmudaarici tanna waxa weeyaan saadisan aan dhahno ayib xarakatu اlhamzati almajluubati lilibtidaa'i biha fi lmudaarici waxaa weyaan waa baab naafica asigane hamزaة اlwasli oo hadda aan iri waa keenaynaa xuruuf اmudaaraca oo mudaarica lagu bilowda xarakadiis waa soo sheegnay haduu ficilka rubaaci yahay hamzada eh, xuruuf اmudaaraca waa lagoda haduu hadduu maadigiisu rubaaci ahaynna waa kordhigan tahay xuruuf mudaarac saasay ahayd laakiin hadda xuruuf mudaaraca waa la goynaa lir kulligeed hamزatu waslaa lala imaanay hamzadan lala yimiday xarakada la saari doono maxay tahay intaasaa laga hadlaya markaasaa waxaa layidhi hadihi اhamزaةu maksuuratun way hoos dhigantahay tahay fi kuli xaali ila fi amri thulaathi waa qaacida fiican waaye hamzada mudaarica xarafkiisa labaad uu reeban yahay loo keenay markii raba amar in laga dhiso hamzadaas hoos dhig fiir hadda istakhraja ystakhriju mudaaric amarka keen ya-di markaad goysid hamse hoos dhiga keen istakhrij aada leedahay laakiin waxaad ogaataa hamsatulwasli waa noo imaan doontaaye iyada markii oo xarakada lagu dhawaaqa marka iyada lagu bilowdo waay lilwasli hamsun saabiqu laa yahbutu ila ida btudii bihi kastahbitu hamsat lwasli haddii laga hormaro hadda istakrijaydo o waaw ka hormari wastakhrij way dhacaysa marka fiir qaacidada wanaageeda hadihi alhamsatu hamsatu lwasligan almajluuba lilibtidaa'i biاlamri loola keenay kulligeed waa hoos dhigan tahay ilaa fi amri thulaathi thulaathiga amarkiisa unbayna hoos dhigneen bishardi an takuuna caynu mudaaricihi thulaathigaas xarafkiisa dhexa inaysan noqonin madmuumatan inaysan e, bishardi an takuuna inay ahaato caynu mudaaricihi thulaathiga cayntiisa madmuumatan tii godan bidamatin asliya fa xiinaidin takuunu lhamzatu hamzada oo lasoo jiita waxay noqon doontaa oo hamzatulwasli a madmuumatan ay noqonaysaa naxwa yadkhulu udkhul waay ayib hadda fiiri dakhala yadkhulu haddii la yidhaahdo amarka keena lagu leeyahay ya'di tuur oo mudaaracada ahayd hamza la imaaw hamzadaas marka adkhulu maan leeyahay ficil mudaaracay noqonay markaasaa waxaa lagu leeyahay xarafka thaalithka a ah fiiri oo caynta ah waa khada weeyaan أن takuuna caynu mudaaricihi madmuumatan hadda ficilkan dakhala daalka waa faac lficli khadana caynulficli wa caynulficli maanta maxaa saaran damo hamzada aad keenayna god udkhul aada leedahay udkhul marka hamsadina waa godan tahay udkhul aad leedahay ayib liannahu hamzadan oo khada saaran oo caynulficli saaran waa hamza may damadan oo caynta ficliga saaran waa dama asliya ah ayadoon asliya ahayn waa la sheegi doonaa wmaa yajibu kasru hamzatihi bitafsiil maa yali tii hore waxaan soo niri hadihi hamza maksuura fi kuli xaalin marka imisa waa marka hamzada maksuurada imisa mowdacay ah, degi kartaa markaasan huwa kulu ficlin zaa'idi calى halaaثati axrufin ficil kasta oo sadex xaraf ka badan walam yakun thaaniihi midkiisa labaadna ousan mutaxarikan mid shaqlan mithla qowlika inaliq a tiri haduu ficilka uu thulaathi ka badan yahay hadduu thulaathi yahay waa noo imaan doona hadduu ficilka thulaathi ka badan yahay thaanigiisa xarafkiisa labaadna uusan xarakaysnayn hadduu xarakaysan yahay yaa-u lmudaaraca la goyna hamsat lwasli uma baahnay xarafka labaad oo xarakaysana amarka laga dhigaha soo nari mithla qowlika inaliq inalaqa yanaliqu yaa tiri ay inaliq hamsada la keenay waa hoos dhigan tahay oo hadda analiq kuma dhahay inaliq aan leeyahay liannahu hamsada waxay raacsan tahay xarafka maa qabla alaakhirka xarakadiisa hadduu hoos dhigan yahayna waa la hoos dhigaa haddii uu kordhigan yahayna waa la hoos dhigaa hadduu godan yahay godaal asal uu godan yahayna waa la godaa intaas lee waaba waxa dhan waxaa lamid e ah inaliq istakhrij istalqi ama islanqi islanqa hadday tahay wa islanqi macnaha waxa weeyaan macnaha duldul u jiifo khulaasaة اlqowl inطalaqa iyo istakraja iyo islanqa waa ficil oo masiid ah kan hore waa khumaasi inطalaq istakraj waa sudaasi isla qina waa idana waa sudaasi kaloo muctal aw ah lannu ficilka muctal hadduu yahay meeshii aakhirkiisa la reebi lahay xarfu cilaa la goynaya qayb waa intaas athaani kulu ficlin thulaathiin yaأtii mudaaricuhu calaa wasni yafcalu calaa wasni yafcalu bifatxi اlcayni ficil kastoo thulaathi ah oo mudaariciisa yafcalu ku imaanayo hamsada la gelinayo ficilka amar way hoos dhigan tahay mithl fataxa yaftaxu falamru minhu iftax waxaa laleeyahay middaan qaacidadii way khilaafsan tahay oo waxay ahayd in la yidhaahdo hamso kasta xarakadeeda waxaa loo fiirinayaa maa qabla aakhirka xarakadiisa oo hadduu godan yahayna waa la godayaa udkhul oo kale dakhala yadkhulu udkhul hadduu hoos dhigan yahayna waa la hoos dhigaa daraba yadribu idrib aa laleeyahay ilaa midaan oo hadduu yafcalu ku imaanay yafcalu hadduu ku imaanay waxay ahayd in la yidhaahdo in kaana maa qabla alficli maftuuxan fa hamsatu lwasli almajluuba linutqi bihi waxa weeyaan maftuuxay noqonaysaa oo la yidhahdo markaas la yidhaahdo aftax la yidhaahdo marka waxaa loo diidaa hamzadii ficilka mutakalimka mudaarica galaysay ayaa iyadana macnaha kor dhigneed haddii midaan la kor dhigo ficilkii amar iyo mudaaricii oo hamsatulmutakalim lagu bilowda isku darsami lahay sidaa daraaddeeda layidhi markaan wixii maa qabla aakhirkii uu hoos dhigan yahay iyo wixii maa qabla aakhirkiisa uu kor dhigan yahay labadaas xaalaba hamsatul wasligeeda waa la hoos dhigaa iftax ala leeyahay marka hadda fiiri walaa tastawi اxasanatu wala sayiئaة dfac bilatii hiya axsan alayidhi hadda haddii lagu yidhaahdo walaa tastawi اxasanatu wala sayiئa ku istaag ee wix ka dambeeya bilaw ma udfac miya mase idfac waa mase mase udfac waay waxay noqonaysaa idfac lianna maa qabla اlaakhirka waa hoos dhigan yahay hamzadu waa in lahoos dhigaho fataxa yaftaxu iftax dafaca yadfacu idfac ayay shaqadeedeed ay tahay ayib walaa yajrimanakum shana'aanu qowmi calaa anlaa tacdulu calaa anlaa tacdiluu icdiluu haddii lakala fasli calaa anlaa tacdilu icdiluu haddii la yidhaahdo marka fiiri icdiluu hadda maxaanu hoos dhignay liannahu xarafka daalka a hoos dhigan hamsadana waa la hoos dhigay qeybta saddexaad mathalan waxaa kamid ahaa niriga wa mithluhu calima yaclamu iclam alaleeyahay iclam liannahu maa qabla aakhirka laamta waa kordhigan tahay hamsada waa la hoos dhigaya midka saddexaad kulu ficlin thulaathiyin yati mudaaricu calaa wasni yafcilu ku imaanayo bikasri اlcayni taa maba hadalka maba joogabo waxaa israacsan xarafka thaalidka ah xarafka oo thaaniga ah oo maa qabla aakhirka xarakadiisa iyo hamsada la keensana xarakadooda mithlu daraba yadribu falamru minhu idrib bikasri hamzati bikasri اlhamza wa mithluhu waxaa lamida yaxsibu ixsib طabcan xasiba yaxsabuna waa jirta xasiba yaxsibu midda hadda aan ka hadlayno waa marka yaxsibu ku timaado mudaaricii yaxsibu weeyaan amar ka dhig yaa digoy hamsatulwasli hoos dhigo keense yaxsib ay noqonaysaa wa amaa idaa jaaa hadduu yimaado mudaaricu lficli thulaathi thulaathiga mudaariciisa calaa yafculu hadduu ku yimaado bidami alcayni fa ina alhamsata takuunu fi lamri madmuuma bishardi an takuuna damatuhaa inay ahaato asliya tii horon ka bilownay mithla ama mithlu qowlika dakhala yadkhulu فالأمر minhu idkhul xarafka oo qabla alaakhirka damadiisa oo khaada saaran ayaa hamsadii lagala mid dhigay ayb hamsadaas waa asalaan iri wa in kaana damatu lcayni caynta damadeeda hadday tahay gayra asliyatin midan asli ahayn ha midaana u baha ban kaanat inay ahaato weeyaan limunaasabati isnaadi اficli ficilki oo loo tiriye liwaaw اljamaca ficilka hadaa waaw ljamaca faacil looga dhigo faina alhamzata takunu waxay noqonaysaa fi hadihi اxaala maksuuratan naxw imshuu hadda fiiri waxay ahayd in la yidhaahdo war ficilkan maa qabla aakhirkiisa aakhirkiisa waa waay maa qabla aakhirkiina shiin godan waay oo daahirka wuxuu uga egyahay sidii yadkhulu oo kale waa in la yidhahdo umshuu yay ahayd markaasaa lagu leeyahay damadan shiinta saaran dama asliya ma aha ee dama caarido weeyaan ee maa qabla aakhirka weligiis waa hoos dhignay waa maxay markan asalkeeda waxay ahayd imshi yu ay ahayd ficilka masha ficil muctal allaami bilyaa waay marka damada meesha saaran oo shiinta saaran waxay ku timiday liأjli isnaadi اlficli liwaaw اljamaca waaw اljamaca tastadci dama maa qablaha laakiin shiinta asalkeeda way hoos dhignoodoo imshi iyo amarkii ahay marka waxaa la fiirinaa asalkii horaa la fiirinaa oo waxaa laleeyahay shiintan oo xarafka labaad ah maxaa saarnayd asalkeeda kasraa saarnayd hamsada lasoo soo jiidana hoos dhig marka imshuu ee umshu lama dhahay markaan dhammaynay intaas yaa waxaan ku darnay qaacido oo dhammaystiran oo ibnu maali uu sameey annaga hadda waxaan ka hadlay hamsatul wasli xarakadeeda oo ficilka amar ku jirto unbaan kaga hadalnay ayib markaasaan waxaan niriyey waxaan ku khatimaynaa ibnu hishaam oo hamsatulwasli meeshay ku timaadoo dhan ka hadlay ama xaraf ha ku jirto ama ficilkiin hadda soo sheegna ha ku jirto ama asmaa ha ku jirto hamsatulwasli meelay ku timaado kulmiyey marka taas waxaa limunaasabati takmiili lbaabi waqad jamaca bnu hishaamin waa jamciyey xarakata hamsati lwasli lilficli maca gayrihi hadda anaga waxaan ka hadlay ficil keligeeda ahed lann afcaashii aan ku jirno asigana keyrkiisuu ku daray fa qaala wuxuu iri lihamsati lwasli waxay leedahay binisbati ilaa xarakatiha sabcu xaalaatin toddoba xaalay leedahay kow adiga tirsa markaas wujuubu lfatxi fi lmabduu'i biha al isim kasta oo al lagu bilowdo hamsatu wasliga gasho waxa weeyaan waa kordhigan tahay hadda fiiri bismi illaahi الرحمن araxiim alxamdu lilahi hamsat lwasle waa alxamdu asha ku jirto haddaad reebtid oo bismi illaahi araxmaani araxiim aa tiri marka alxamdu hamsadeeda waa kordhigan tahay hamsat lwasli oo al ku jirta waa alxamdu ilxamdu ma dhehaysi ulxamduna ma dhehaysi ko wa wujuubu نحو damadeedana eh, inay waajib noqoto haddii inطalaqa uu yahay mabni lilmacluum hadduu yahay waa imaan doona laakiin ficilkan oo khumaasiga ah haddii mabni majhuul laga dhigo xarafka thaalidka ah oo qabla alakhiirka yaalo oo laamta waa godan tahay hamsatu lwaslina waa la godayaa oo unuliqa alaleeyahay unuliqa ustukhrija mabniyeyni lilmafcuuli macnaa mabni lilmajhuula ula jeeda haddii laakiin mabni lilmacluum ay tahay hamsada waa lahoos dhigaa inطaliq istakrijaa laleeyahay xarafka thaalidkay raacayaan wa fii amri thulaathina waa lamid almadmuumi اlcayni fi اlasli xarafka oo eh, hamsada oo thulaathiga ficilka thulaathiga ku jirto oo thaalidkiisa ama maa qabla aakhirkiisa uu godan yahay asna waxa weeyaan hamsadeedana waa la godaya naxw uqtul iyo uktub waa udkhulkiay lamid tahay uktul dakhala yadkhulu qatala yaqtulu kataba yaktubu waa isku mid amhilada kala bedelantah ha umalayn baab kale inuu yahay waa midka e, e, saddexaad waay bikhilaafi imshu iyo iqduu waa khilaafsan tahay buu oo waa maxay damada saaran dama caarida liajli munaasaba waay marka waa la hoos dhigaa imshu alaleeyahay godaalkaas looma fiirinayo io rujxaanu dami waa kan afaraad damadiyaa raajixa cala alkasri bay ka raajaxsan tahay fii maa carada jaclu damati caynihi cayntiisa in laga yeelo wuxuu caarid noqda kasra yacni waxaa weeyaan meeshii damada laga rabay yaa kasra caarido timiday naxwu ugzii oo kale wa fiir hadda ghazaa yaqzuu ou ahay amarka marka laga keena uqzu a laleeyahay maadaama thaalithka damadiisa ay tahay damo asliya ah hamsatul waslina waa la goda uqzu a laleeyahay laakiin markii la yidhahda amar dumar ha laga dhigo uqzi a la layidhi zadi hadda uqzu godnayd oo godaalkeeda asal u ahay yaa godaalkii asalka ahaayaa waxaa loo bedelay kasra waxaana loogu bedelay liibqaa'i yaai muanath almukhaadab faacilka ah liannahu haddii zaada zaayda haddii la godi lahay uzuy ay noqon lahayd uzuy waa adag tahay oo ya inin damo ka hormari karin markaasaa layidhi lisixat ilyaa damadii in kasra loo bedelo waay marka kasrada zaada saaran caarido waay asalkeeda damay ahayd marka labadii waa banaan yihiin ina tiraahdi ayatuhaa almar'atu ugzii ina tiraa inad ikzii ina tiraa labada waa banaan tahay liannahu laakiin damadaa raajixsan ugzii ina tiraa raajixa ayadoo asalkii la fiirinay inad ikzii tiraana waa banaan tahay marka wa rujxaanu dami cala alkasri labadii waa banaan yihi laakinahu yatarajaxu damu cala alkasri marka ugzii iyo ikzii labadaas wa rujxaanu lfatxi fadxada oo raajax noqoto cala alkasri ay ka raajax noqoto labadii waa banaan yihiin laakiin cagsi fadxada raajixa fi aymun io wabnu wabnumun hadda waxaa layidhi aymun waa isim waay inaad hamsadiisa kor dhigtidna waa kuu banaan tahay aymun inaad ayman tiraana waa bannaan tahay maya ayman iyo iman inay tira labada waa banaan tahay iman ayadaa qiyaasi ah leanno iftax ay lamid noqonaysaa laakiin maadaama aysan ficil ahayn ou isim ay tahay limunaasabati alfatxa bilfatxa ayman in la yidhahdo waa banaan hadda waawdan ka hormarin wabnumun ubnumun ina tirahdid ma banaano rujxaanu lfatxi abnumun ina tirahdid io idnumun inaad tira labadaba waa ku banaan tahay wa wa waa laba isim waa ficilka ugu qiyaasan ayb wa rujxaanu lkasri kasrado raajix noqoto cala dami ay raajix ka noqoto fii kalimat ism ism kelimadeeda kasrana waa ku bannaan tahay ismun inaad tiraad iyo waxaa kaloo ku bannaan usmun inaad tiraad haddii wax ka horeeyaan bismi illaahi waa gooni hamsadii waaba dhacdaybo laakiin kuba mathalan waxaa layihi masmuka a lagu yiri marka waxaa lahay ismii waa banaan tahay ina tiraa usmii ina tiraahdan waa waa banaan tahay ayada labadan wa jawaazu dami wاlkasri wاlishmaam jawaazu dami wاlkasri wاlishmaam fii naxw ikhtiira iyo wanqiida yaa ku banaan mabniyeyni xaal ahi lilmafcuuli majhuul ayagoo loo binay fiiri ficilkan oo khumaasiga ah oo iftacala laga dhisay hadii haddii sideeda hadda hadda hadday tahay sideeda ficil oo maadi ah mabni lilmacluum hadday tahay hamzada wasliga waa in lahoos dhigaa ikhtaara inqaada banaan bas laakiin majhuul haddii loo dhigo ikhtiira inad tirahdid ukhtiira inad tirahdid inad inad ishmaam samaysa ishmaam waxa weeyaan waxa weeyaan waxaad iska dhigaysaa wax damadii ku dhawaaqaya furuuriyahaad isku soo dhoweynay markaasaad kasra u bedelay ama khaldu lkasrati bidama la yidhaahdaa wax laysku dardaray waa ukhtiira aad leedahay waxaa la yidhahdaa ninku arkaayo unbaa fahmi karee ninku maqlaaya kaa fahmi maayo inaad ishmaam la timida in kale mida ugu danbayso wa wujuubu lkasri fi ma baqiya wahuwa alaslu fiiri intaan aan kuu sheegay wixii kasoo haray waa la hoos dhigayaa oo saddexdii xaala kulu ficlin zaa'idin calى ثalaaثi axruf kulu ficlin hulaaثin yaأti mudaaric calى wasni afcala kuyaas u laabanaya wa wujuubu اlkasri fi ma baqiya wa huwa اlaslu inta kasoo hartay hamزat اlwasl in lahoos dhiga asal u ah in la godo ama la kor dhigo ama maxaan ku irahdaa ishmaam lagu daro xaalaad daarica weeyaan oo yar inta kale waxa wey alaslu fi hamزat اlwasli alkasru intaas weeyaan wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin